alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wslama wbacd jaamicu اlwudu maliku can hishaam bni curwata can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama su'ila can اlistidaabati faqaala awalaa yajidu axadukum halaaثaةa axjaar hada albaab caqadahu alimaam malik libayaani أحوال وأمور الوضوء هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة وقد سبق ترجمته عن أبيه من أبوه ابن من عن أبيه الزبير بن عوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار qaala abu cumar raximah اllahu hada alxadiid ruwiya can maalikin aw rawaa can maalikin jamacat mursala fahuwa mursal limaada ayna alirsaalu fiih curwa lam yudrik arasuula sala اllahu alayh wasalam idan hada alxadiidu min طariiqi اlimaami malik mursalun fii jamiici alriwaayaat ilaa riwaayah can ibni اlqaasim can malik wa riwaayat ibni bukayr can malik qaala abu cumar kiltaa alriwaayatayni khaطأ fajamiicu اriwaayaati itafaqat waطbaqat calى ana hada alxadiida min طariiqi اlimaami malik mursalun طريق الإمام مالك مرسل وإن كان الحديث معروفا من طريق عروة عن عن أبي هريرة ومن طريق عروة عن عائشة أيضا فهو حديث مرفوع متصل من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها إلا أنه مرسل في جميع الروايات عن الإمام مالك يقول سئل عن الاستطابة والاستطابة هي الاستنجاء الاستطابة والاستنجاء wahiya isticmaalu alxijaarati fii isaalati اnnajwi wاlkhaariji min asabiilayn faqaal awalaa yajudu axadukum halaaثata axjaar yaquul yani alaa yajidu axadukum halaaثata axjaar yastatiibu bihina wayastanji bihina fafi hada alxadiid بهن ففي هذا الحديث أن الاستنجاء يحصل بثلاثة أحجار وفي معناها ما يقطع الخارج وينظف المحل وإن لم تكن حجارة ولكن اختلف الفقهاء هل الحجارة ثلاثة متعينة أو أنه يجزئ ما دون ثلاثة فلو استنجى بحجر أو حجرين وطاب المكان ونظف هل يكفي هذا في الاستنجاء اختلف أهل العلم في ذلك قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار في الاستنجاء إذن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم يرون أنه لا بد من استعمال ثلاثة فإن طاب المحل بالثلاثة كفى وإن لم يطب لا بد من الزيادة ويستحب الوتر أن يقطع الاستنجاء على وتر على خمسة أحجار أو على سبعة أحجار وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فيرون أنها يعني أن ما كان أقل من ثلاثة فإنه يجوز الاستنجاء بها والمدار التنظيف فلو استعمل حجرا واحدا أو حجارتين wa taaba almakaanu wa zaala alkhaariju fainahu yakfii dalik waqad istadalluu bixadiid man istajmara falyuutir wa qaaluu ina alwaaxida witrun walaakin habata annahyu can الاstinjاء بأqل min ثaلaaثaةi أxjاar fي xadiiثi سلمان radي الlه عanه wa fiihi nahaana an nastaqbila الqiblaةa bغاaئط أw bowl أw an nastanjiya بأymaanina أw an naktafiya بأqل min ثaلaaثaةi أxjاar إdan aثaلaaثaة mتacayinة wlaa يجuuز الاkhtisaaر عlى waaxidi wla عlى اثnayn الxadيiث اladي bعdه qala الإmaamu malik عan الclاء bn cabdالرaحman عan أbihi عan أbi هurayraةa أna rasuula الlahi slى الlه عlيه وsلم kharaجa إlى الmqبرة faqala السlاam عlaykm daara qwm مؤminiin وإna in shaء اllah bkm laaxiquun wadidtu أnii qad raأytu إkhوانna faqaluu ya rasuula الlahi alasna bإkhوanik qaala bal antum asxaabii waikhwaanuna aladiina lam ya'tuu bacdu wa ana faradhum cala alxawd faqaaluu yaa rasuula allahi kayfa tacrifu man ya'tii bacdaka min ummatik qaala ara'ayta low kaana lirajulin khaylun gurun muxajalatun fii khaylin duhmin buhmin alaa yacrifu khaylah qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala fainahum ya'tuuna yowma alqiyaamati غurا محajaliina min الوuضuءi وأna faradهm عlى الxawض falaa yudaadana rajul can xawضi kama yudaad الbaciiru الضaalu unaadiihim alaa haluma alaa haluma alaa haluma fayuqaalu inahm qad badluu bacdaka faأqulu fasukfan fasukfan fasukfan hada الxadiiث rawahu imaam malik can shaykhi alclaa bn cabdالرaحman wاlclaa bn cabdالرaحman ibnu yacquub abu shiblin alxuraqi mawlaahum wاlxuraqatu wاlxuraqatu fakdun min qabiilati juhayna yunsabu ilى hadihi اlqabiila wa huwa mawlan yunsab walaa'an ilaa hadihi alqabiila alxuraqa fayuqaalu lahu alcalaa ibnu cabdiraxmaan ibnu yacquub alxuraqi mawlaahum raximahu llah tuwufiya sanata itnatayni wa halaatiina wa mia yarwi can abiihi wa abuuhu man ay uktub tarjamatan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama kharaja ila almaqbara hada alxadiid fiihi alibaaxatu ila alkhuruuji ila almaqaabir wa ziyaarati alqubuur wa huwa amru mujmacun calayhi biاlnisbati lirijaali wa fiihi khilaafun fi اnnisaa kharaja ila almaqbara yuqaal laha almaqbara walmaqbura walmaqbira wاlظaahiru ana albaaءa musallaha faman qara'a almaqbara aw ilmaqbira aw ilmaqbura falaa shaya fiih faqaala assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin وفي هذه السيقة رويت فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين روي ذلك من حديث buraydata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam kaana idaa mara cala alqubuuri qaala assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun غfr اllه العظيم lna وlkم ورحmna وإyاkم وruوya عن cائiشhaةa أيضا أن النبي صلى اه سلم kاna yرج إلى الlyl kاna ykrج min الlyl إلى المقبرة fيقول السلام عليكم dاr qوم مؤمiنين أtاakم وإyاkم ma توعduun وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فقالوا فيه استحباب زيارة القبور وقال أبو عمر احتج من ذهب إلى أن أرواح الموتى على أفنية القبور والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالسلام عليهم يعني يقول إن هذا الحديث وأمثاله daliilun calaa ana alarwaaxa calaa afniyati alqubuur yacni calaa amaakina qariiba min alqubuur wa min hunaa saaqa assalaamu calayhim salaama almukhaatab assalaamu calaykum qaala abu cumar wahadihi umuuru laa yustataacu calaa takyiifiha wainama fiiha alitibaacu watasliim waxnu laa naclam shayئa min kayfiyati وأxwaali almowtى wاlqubuur إila ma dakara lana الsharcu waqad dakara الsharcu الsalaama عalayhim wanaxnu nusalimu عalayhim walakin laa naclamu ayna hm hal hm fii dakili الqubuur aw khaarij الqubuur aw fi الsamاء aw fi الjanة aw ma shaء allah min alamkina hada amru غayr laa naclamu canhu shayئa ila ma dakara lana الsharc yaquul abu cumar rawayna can abi hurayra annahu qaal man dakala almaqaabira faاstakfara liahli اlqubuur wataraxama cala alamwaat fakaأnamaa shahida janaaئizahum wasallaa calayhim wahada laa yuqaalu min qibali الra'yi hada dakarahu abu hurayra mawquufa walaakinahu min xaysu اlmacnaa laa shaka anahu marfuuc yaquulu abu cumar waqad ruwiya can caliyin radia allaahu canhu annahu kharaja ila almaqaabir falama ashrafa cala ahli اlqubuur rafaca sawtahu fanaadaa yaa ahla alqubuur atakbiruunana cankum aw nukhbirukum khabara maa cindanaa amaa khabaru maa qibalana faalmaalu qad uqtusima waannisaa'u qad tasawajna wاlmasaakiinu qad sakanahaa qowm غayrukum haadaa khabaru maa qibalanaa faأkhbiruunaa habra maa qibalakum ثuma اltafata ilى aصxaabihi faqaal amaa wاllahi low istaطaacuu an yujiibuu laqaaluu lam nara zaadan khayra min الtaqwى whada kulh min caliyin clى sabiili اlictibaar wma ydakru ila ulabsaar idan yustaxabu ziyaaratu alqubuur wاliticaadu bima saaruu ilayhi wa taxdiidu اlinsaani nafsahu biannahu sayasiiru yowma ilaa maa saaruu ilayhi qaala abu cumar wa min axsani ma qiila fi hada almacnaa min annadmi qowlu abilcataahiya أهل القبور عليكم مني سلام إني أكلمكم وليس بكم كلام لا تحسبوا أن الأحبة لم يسوق min bacdikum lahum الsharaabu wala الطacaam kala laqad rafaduukum wastabdaluu bikum wafaraqa daata baynikum اlximaamu wاlkhalqu kulluhum kadaka fakulu man qad maata laysa lahu calىa xayin dimaama وأma qwl النabiy slى الlه عlay slm fi hada الxadiiثi daara qowmin faqaaluu ina almaqsuuda bihi ahla addaar fakaأnnahu qaal assalaamu calaykum ahla daari qowmin mu'miniin wa qowluhu wainaa in shaء allahu bikum laaxiquun ma wajhu اlاstihnaaء fi hada اlamri qaaluu ina اlاstihnaaءa yarjicu ilى alluxuuqi bihim calى صifati اliimaan fakaأnnahu yaquulu wainaa in shaء allahu laaxiquuna bikum mu'miniina gayra mubadiliin qaal liأna alfitnata laa ya'manuhaa mu'min alaa tara ilaa qowli ibraahim calayhi الsalaam wajnubnii wabaniya an nacbuda alasnaam wa qowli yuusuf tawafanii muslima waalxaqnii bالsaalixiin والقول الآخر والتوجيه الآخر أن دخول الاستثناء في الأمور القطعية لا شيء فيها وأن هذا أسلوب لا شيء فيه في الأمور القطعية يستثني الإنسان فيها فيقول أنا أموت إن شاء الله ولا شك أنه يموت يقول أبو عمر هذه اللغة للعرب ألا ترى إلى قول الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجل علام الغيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني قد رأيت إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يرى إخوانه الذين يأتون بعده yatamanaa an yaraahum fi dunya waqad yaxtamilu an yatamanaa an yaraahum fi اlaakhira faqaala lahu الصaxaabatu ya rasuul اllah alasnaa biikhwaanika alasnaa ikhwaanaka waan tatamanaa tatamanaa an taraa ikhwaanaka haa naxnu ikhwaanuka macaak faqaal bal antum asxaabii idan hunaa alأkuwa wالصuxba aلصaxaabaةu ridwaan اllah عalayhim faazuu bisharafi الصuxbati wالصuxbatu akhasu min alأkuwati wman lam yuktab lahu sharafu الصuxbati faqad xasala lahu biاliimaani in shaء allahu sharafu اlأkuwa yaquul waإkhwanuna aladiina lam yaأtuu bacdu waana falaطhm calى اlxawl yaquul waana faraطhm calى اlxawl wاlfaraطu huwa asaabiqu ilaa makaani almaa'i min alaabaari waalxiyaadi liyujahiza liman ya'tii min alwuraabi facindanaa faaridun wawaarid faalfaaridu huwa aladii yasbiqu ila almaa'i liyujahiza alarshiya wayujahiza alaxwaad wayujahiza alaabaar waladii ya'tii bacdahu yuqaalu lahu alwaarid faalfaaritu saabiqun lilwaarid farasuulu sala allahu alayh wasalama ana faraduhum ana saabiquhum ila alxawdi faidaa waraduu calaya faana asqiihim min hada alxawd faqaaluu yaa rasuula allah kayfa tacrifu man ya'tii bacdaka min ummatika haadaa su'aal qaaluu lahu kayfa tacrifu man ya'tii bacdaka min ummatika maa hiya alcalaama alatii tatamayazu aw tumayizu biha ikhwaanaka aladiina ya'tuuna fii aakhiri zamaan ida اkhtalطuu maca alumami faqaal ara'ayta low kaana lirajuli khayl gur muxajala low kaana lirajulin khaylun gurun wاlguru huwa albayaadu fii jabhati اlfarasi idaa kaana fawqa dirham yani idaa kaana qadruhu fawqa dirham ama idaa kaana aqala min adirham bal kaana nuqda yuqaalu lihada qurxa facindanaa gurat waqurxa low kaana lirajulin khaylun gurun muxajala fii aydiiha wa arjuliha bayaad fi alarbacati aw fi halaaثati walaa yuqaalu laha muxajala ila ida kana albayaadu fii arbacati aw fii halaaثati min qawaa'imi alfarasi fii khaylin duhmin fii khaylin suudin buhmin yacni khaalisatu sawaad laa yukhaalitu sawaadaha lown aakhara min alalwaan فإذا كان لرجل هذه الخيول التي في جبهتها هذا البياض fainaha laa takhtaliطu bisaa'iri اlkhuyuul yaquulu alaa yacrifu khaylahu wa fii hada tashbiihu الrajuli aلطayibi aلصaalixi biاlkhuyuul kama yushabahu الrajulu اlfaasidu biاlximaar qaluu ya rasuula اllahi qaluu bala ya rasuula اllah qaala fainahum yaأtuuna ywma alqiyaamati gura muxajaliina min alwuضuء fainahum yaأtuuna ywma alqiyaamati wahum gurun muxajaluuna min aahaari اlwuduء wa ana faradhum cala alxawdi falaa yudaadana rajulu can xawdii kamaa yudaadu lbaciiru اdaal fii hada allafd falaa yudaadanna haadihi riwaayatu yaxyaa calaa siiqati الnahyi falaa yudaadanna faman kaanat cindahu lafda أkhraa falyugayir liأnna hadihi riwaayatu yaxya bni yaxyaa falaa yudaadanna wa fii riwaayati gayrihi falayudaadanna calaa siiqati alqasam falayudaadanna wallaahi layudaadanna rajulu can xawdii faidaa quri'a xasaba maa rawaahu yaxyaa waqiil falaa yudaadanna falmacnaa laa yafcalanna axadun ficlan yaqtadii dartahu can xawdi nabiyi sala allahu calayh wasalama min albidaci waalmuxdathaati wاlmuubiqaati wاlkabaa'ir wain quri'a falayudaadana calى siiqaةi اlqasm famacnaahu alإkhbaar bima yaxsulu libacضi الnaasi min طardihim can xawdi الnabiyi salى اllahu alay slam nasأlu lah salaam falaa yudaadana rajulu can xawdii yacni falaa yubcadanna walaa yutraطanna lianna adawda huwa altardu waalibcaad kama qaala zuhayr بن abi sulma fii mucallaqatihi waman laa yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlam yaquul hada ashaacir aljaahili man laa yamnac wayatrud annaasa can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam hada maal yaquul man laa yudaaficu can karaamatihi walaa yudaaficu can acraadihi walaa yudaaficu can sharafihi faina hunaaka min annaasi man laa muru'ata lahu walaa yamnachu gayra asilaaxi fayata'u calaa acraadi annaasi wacalaa anfusihim wayaduusu biaqdaamihi fayaquul man laa yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam wahada amrun waaqi waman laa yadlim innaasa yudlami wahada aydan shayun aakhar wahuwa amrun waaqic man laa yadlim innaasa wayaxtarizu can dulmi innaasi fainahu laa yafqidu axada yactadii calayhi wayadlimuhu wain lam yadlim innaas unaadiihim alaa halumma alaa halumma alaa halumma unaadiihim idaa carafahum fainahu sala allahu calayhi wasalama yunaadiihim liyasqiyahum min xawdihi sharbatan laa yadma'uuna bacdaha abadaa faaquul halaa halumma halumma halumma yacni aqbiluu calaya wa'tuunii asqikum min hada alxawd yqulu lahm hada alkalaam salى اllahu عalayh wasalam fayuqaal inahm qad badaluu bacdaka inahm qad gayaruu diin walam yabqw muxtafidiina bima tarakta lahum min addiin اlwaadix والصراط المستقيم بل غيروا وبدلوا وابتعدوا عن الدين بالبدع أو بالضلالات أو بالكبائر والموبقات فإذا أخبره الملائكة وقالوا إن هؤلاء لم يبقوا على ما تركتهم عليه فأقول فسحقا فسحقا فسحقا أقول لهم بعدا لكم bucdan lakum bucdan lakum nasal allah asalaama wasuxqu huwa albucdu yuqaalu asxaqahu اllahu yacni abcadahu اllah qaala abuu cumar kul man axdaث hada kalaamu fi gaayat الnafaasati min abi cumari min abi cumar raximah اllahu fii macnaa wa bayaani hadihi اlafda yaquul kullu man axdaa fi اddiin maa laa yardaahu اllahu walam yaأdan bihi اllahu fahuwa min almatruudiina can اlxawdi almubcadiina canhu wallahu aclam وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها وكل هؤلاء كلهم مبدلون إذن من وقع في بدعة من البدع الكبار من الخروج أو الاعتزال أو الرفض والتشيع فلا شك أن هؤلاء يطردون يوم القيامة عن هذا الحوض الكريم qaala wakadalika dalamatu lmusrifuuna fi ljaw wاlظulmi watadniisi اlxaqi waqatli ahlihi waidlaalihim ayضa hunaaka sinfu min annaas dalma yactaduuna cala annaas wayusrifuuna fi اljawri wاlظulmi watadniisi اlxaqi waqatli ahlihi waidlaalihim fahaaؤulaaءi ayضa صف آخر من أصحاaب المعاaصي يطردونa يوم القيامة عن حوض النبي صلى اه عليه وسلم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر لكن مع ذلك لا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان والله المستعان إذا wain kaana haaulaa yudraduun maa lam yabluguu mablaqa alkufaari alfajara fainahum fi اlakhiir ida dakhaluu الnaar fainahum yukhrajuuna bacda an yamkusuu fi الnaari qadra maa yuriidu allahu an yucadibahum biha alxadiiu aladii bacdahu qala imaam malik can hishaam bni curwata can abiihi can xumraana mawlى cثmaan bni cafaan ana cثmaana bna cafaan jalasa calى اlmaqaacid fajaءahu اlmuؤdin faآadanahu bصalaaةi اlcasri fadacaa bimaaءin fatwaضأ ثuma qaala wallahi lauxadiثanakum xadiiثa lowlaa annahu fii kitaabi اllahi ma xadaثtukumuuhu ثuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul maa min imri'in yatawada'u fayuxsinu wuduu'ah uma yusalli الsalaata ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna asalaati اlأkhraa xataa yusalliiha qaala yaxyaa can maalik qaal yuraahu yuriidu hadihi اlآaaya waaqimi الsalaata طarafay الnahaar wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat dalika dikraa lidaakiriin hada alxadiid rawaahu alimaam malik can hishaam ibni curwata can abiihi can xumraan wa xumraan huwa xumraan ibnu acyan ibnu khaalid xumraan ibnu acyan ibnu khaalid qaaluu inahu ibnu suhayb alruumi alصaxaabi aljaliil lianna suhayban yuqaalu lahu suhayb ibnu sinaan ibnu khaalid fayajtamicaani fii khaalid wa kullun minhumaa ibnu cami alaakhar wa kaana kumraan haada miman subiya fii qaswati cayni tamri wa dakhala almadiinata fii khilaafati abi bakrin sabaahu khaalid bnu lwaliid fara'aahu ghulaaman axmara makhtuunan kayisan fawaja bihi ilaa cusmaan faactaqahu wa daaru qumraana bilbasrati idan huwa mawla cusmaan ibni cafaan radia allaahu canhu wa huwa mawlan wa huwa qariibun lisuhayb arruumi ana cusmaan ibna cafaan jalasa cala almaqaacid waalmaqaacidu hiya mawdic kaana janba daari cثmaan bni cafaan kaana الnaasu yajlisuuna fiihi wayataxadaثuuna fiihi mufraduhu maqcad wa jamcuhu maqaacid faإida kaana hada اlmakan laa yجlisuuna fiihi walaakinahum yaquumuuna fiihi kama yaquumu bacdu الnaasi fi bacdi اlamaakin yataxadaثuuna طawiila yuqaalu lahu muqaam waاljamcu maqaawim idan cindanaa maqaa'id wa maqaawim fahada almakaan kaanuu yajlisuuna fiihi falamaa jalasa cuثmaan fii hada almakaan jaءahu اlmuؤadinu faadanahu bisalaati اlcasri kaana hunaaka almuؤadin qad aclamahu bidunuwi salaati اlcasri fadacaa cuثmaan bimaa'in fatawadaأ ثuma qaal wallaahi lauxadiثannakum xadiiثa lowlaa annahu fii kitaabi اllahi ma xadaثtukumuuh yaquul ana uxadiثukum bxadiiث lowlaa hada alxadiiثu fii kitaabi اllahi ma xadaثtukum yacni hada alxadiiث lahu taصdiiq fii kitaabi اllah وسيأتي هذا الحديث تصديق هذا الحديث في الآية التي ستأتي وفي هذه رواية lowlaa annahu fii kitaab illaah wa fii riwaayati gayri yaxyaa lowlaa aayatun fii kitaabi illaahi maa xadattukumuuhu idan cindana hadihi lafda lowlaa annahu fii kitaabi illaahi wayuqsadu bidalika alaaya waaqimi asalaata tarafay innahaar wazulafa min alleyl ina alxasanaatu yudribna asayi'aat وعندنا اللفظة آية من kiتاaب اللh وqالوا إن المقصود بهذه الآية هي qwله إن الذينa يكتمونa mا أنزلنا من البيناaت والهدى من بعد mا بيناه للناaس في الكتاب أuلئiكa يلعنهم الله يلعنهم اللaعنين فqالوا إن cثماaنa خاaفa من kiتmاn العلم وتacaرضه لhذا الوعيد في الآية فqال lowlaa ana hunaaka aaya fii kitaabi illaahi maa xadadtukum bihada alxadiidi khashyata an tattakiluu calaa fadli hada alxadiid walaakinahu khuruujan min waciidi hadihi alaayati xadahahum bihada alxadiid idan lowlaa annahu hadihi riwaayatu yaxyaa walowlaa aayatun fii kitaabi illaahi hadihi riwaayatu gayri yaxyaa wa hada alxadiidu huwa qowluhu sala allahu calayhi wasalam maa min imri'in yatawada'u fayuxsinu wuduu'ahu maa min shaksin muslimin yatawada'u huma yuxsinu wuduu'ahu wayusbiqu fi lwuduu' huma yusalli asalaata ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna asalaati اlukhraa xataa yusalliiha idan idaa tawada'a wa axsana alwuduu'a fainahu yugfaru lahu maa baynahu wa bayna asalaati اlukhraa يصليها يحيى يقول عن مالك قال أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار يعني أول, أول النهار وآخر النهار وزلفا من الليل والزلف جمع زلفة وهي الساعة من الليل ففي قوله وأقم الصلاة طرفي النهار فيه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 الصنابحي كما قال مالك في أكثر الروايات عنه وقال طائفة أخرى عن زيد بن أسلم عan أbي cabdاللahi الصناaبحi اkhtulifa calى malik fi smihi fadaa'ifatu taqulu cabdullaahi الsunaabixi wadaa'ifatu taqulu abu cabdillaahi الsunaabixi waاkhtulifa ayضa calى shayki malik fadaa'ifatu taqulu can zayd bn aslam abu cabdillaahi الsunaabixi wadaa'ifatu taqulu cabdullaahi الsunaabixi wa huwa اkhtilaaط fi الsunaabixati waاkhtilaafu fiiha idan cindana cabdullaahi الsunaabixi aw abu cabdillaahi الsunaabixi wcabdiraxmaan ibni cusaylata assunaabixi wasunaabix ibnu lacser alaxmasi yuqaalu lahu aydan assunaabixi fahal haaulaa'i halaaثatu rijaal aw rajulaan dahaba alimaamu اlbukhaari wa shaykhuhu caliyu bnu cabdillahi almadini ilaa anahum ihnaan ilaa ana asunaabixata inamaa hum ihnaan wa humaa assunaabix ibnu lacser alaxmasi هم اثنان وهما الصنابح بن الأعصر الأحمصي وهو صحابي جليل وأبو عبد الله عبد الله عبد الرحمن بن عصيلة الصنابحي وهو تابعي جليل إذا عندنا صحابي وتابعي فقط الصحابي يقال له الصنابح بن الأعصر الأحمسي والتابع يقال له أبو عبد الله man zaada haalian ismuhu cabdullaahi assunaabixiy amaa huwa cindana idan alimaam albukaari yuwahimu alimaama malik fii qowlihi cabdullaahi assunaabixi وأن عبد الله assunaabixi ليس صحابيا وأن اسمه خطأ من الإمام مالك فلا يقال له عبد الله assunaabixi قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا أسبق قال أخبرني camru can ibni abi xabiib can isunaabixiy annahu qaala lahu mataa haajarta qaala kharajnaa min alyaman muhaajiriin faqadimna aljuxfata faaqbala raakibun faqultu lahu alkhabar yacni ma alkhabar haajara min alyamani ila almadiina falamaa wasala aljuxfata laqiyahu raakibun faqaala lahu ma alkhabaru cindaka المدينة فلما وصل الجحفة لقيه راكب فقال له ما الخبر عندك فقال له دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس أيام يقول الخبر عندي أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفناه منذ خمسة أيام قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه can الsunaabixiy wالsunaabixiyu fi hada الsanad yaraahu اlimaam albukhaari anahu cabduraxmaan ibnu qusaylata wa kunyathu abu cabdillaah qaala abu ciisa الtirmidiyu fi lcilal اlkabiir sa'altu abaa cabdillaahi muxamed bna ismaaciil albukhaariy can xadiidi malik bni anas can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar can cabdillaahi الsunaabixiy ana rasuula اllahi salى اllah alay slam qaal ida tawadaأa alcabdu fatamadmada kharajat alkhaطaaya min fiihi alxadiid huwa alxadiid aladi macana faqaal man ilqaa'il albuhaari faqaala albukhari malik bnu anas wahima fi hada alxadiid dan albuhaari yuwahimu alimaama malik walaa yakhlu axadu min wahami min wahamin غayru macsuumin faqaala cabdالlaahi الsunaabixiy huwa abuu cabdالlaahi الsunaabixiyu ismhu cabdiرaxmaan ibn cusayla walam yasmc min الnabiyi salى الlaه alay slm whada اlxadiiثu mursal idan hada alxadiiثu aladii cindanaa mursalu cinda alimaami اlbukhaariي لأna raawiyahu laysa صaxaabiya wahuwa yaquulu qaala rasuulu الlahi salى اله alay slm idan bacd اlmucaliqiin calى اlmuwaطأ اctimaada calى kalimati اlbukhaariyi hadihi yaquul hada xadiiث ضaciif mursal walam yasmc min الnabiyi salى اllahu عalيه waslm hada xadiiثu mursal wcabdالرaحman huwa اladii rawaa can abi bakrin الصidiiq wsunaabix bn اlأcsr alaxmasi صaaxibu الnabiyi salى اllah alay slam qaal man qaa'il tirmidi tirmidi yasأl shaykhahu albukhaari qultu lahu kam rawaa can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala xadiidayn assunaadix ibn alacsar yarwi can inabiyi sal slam xadiidayn ayib idan alimaamu albukhaari yaraa anahuma itnaan waaxid صaxaabi walaaakhar taabici wa ana alimaama malik wahima fi ismihi وليس اسمه عبدالله وإنما هو التاaبعي عبدالرحمن بن عسيلة وكنيته أبوه عبدالله وأما إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين فاضرب في الأمر فقال أبو عمر وقد نقل عنه أبو عمر في التمهيد قال أبو عمر بن عبد البر وقد روي عن ابن معين أنه قال عبد الله الصنابحي يروي عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة هذا يحيى الآن يقول هذا الصنابحي يشبه يقرب أن تكون له صحبة وأصح من hذا عن بن معين أنه سئل عن أxاadيiث الصناaبحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرسلة ليست له صحبة هذا أبو عمر يقول الأصح من هذا أن بن معين يرى أن أxاadيiثه مرسلة وأنه ليس بصحاaبي قال أبو عمر صدق يحيى بن معين إذا أبو عمر مع أنه مالكي ويهتم بالموطأ ويهتم بتراث الإمام مالك إلا أنه في هذه المرة ذهب مع يحيى في توهيم الإمام مالك qaal sadaqa yaxya bnu maciin laysa fi saxaabati axadu yuqaalu lahu cabdullaahi assunaabixi wa inamaa fi saxaabati assunaabix alaxmasi wa huwa sunaabix bnu lacsar alkuufi rawaa canhu qays bnu abi xaasim axaadiid idan abuu cumar taabaca yaxya bna maciin fi twhiimi alimaami maalik walaakin liyaxya qowl aakhar عنه تلميذه عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول الصنابح صاحب قيس بن أبي حازم يقال إنه الصنابح بن الأعصر قال يحيى وعبد الله الصنابحي يروي عنه عطاء بن يسار ويقال أبو عبد الله الصنابحي إذن يسلم يحيى في هذه الرواية أن هذا الشخص الذي yuqaalu lahu cabdullaahi asunaabici wa yuqaalu lahu aydan abu cabdullahi asunaabici qaala yaxyaa wasunaabixiyu saaxibu abi bakrin cabdiraxmaan ibnu cusayla idan fii hadihi alriwaaya wa hiya min adaqi riwaayaati can imaam yaxya bni maciin dakar fii hada alriwaaya fii hadihi ariwaaya anahum halaaa wa ana saaxiba qays ibni abi xaazim حازم يقال له الصنابح بن الأعصر والذي معنا يقال له عبد الله أو أبو عبد الله الصنابحي وصاحب أبي بكر يقال له عبد الرحمن بن عسيل إذن في هذه الرواية أثبت أنهم ثلاثة وأنهم ليسوا اثنين وأن توهيم الإمام مالك فيه نظر قال سراج الدين البلقيني وهو كلام مفيد لا اضطراب فيه وقد ألف الإمام المحدث الفقيه الحافظ cumar ibnu raslaan ibnu nusayr abu xafsin siraajuddiin albulqiyni shaykhu alxaafid ibni xajar alcasqalaani risaalatan matbuucatan fii bayaani sunaabixati samaaha alطariiqaة alwaadixatu fii tamyiizi alsunaabixa alafa risaalatan mufiidatan jidda fii bayaani alikhtilaaf والاkhtilaaf fi hadihi اlasmaa qaala fiiha اclam ayuha الraaqibu fi اlfawaa'id الطaalibu lizawaa'id ana الsunaabixiya اlmadkuura fiihi اkhtilaafu calى alsinaةi اlxufaadi yaduur faminhm min almutaqadimiina caliy bnu اlmadini wayaxya bnu maciin ثuma الbukhaariyu wالtirmidiyu wاstaqara dalika mutadaawala bayna ahli اlxadiiث walaakinahu raximah اllahu wasla biاlbaxثi والتنقيب وتوجيه الأقوال إلى أنهم ثلاثة أحدهم الصنابح بن الأعصر الأحمسي ويقال له الصنابحي وهو صحابي جليل والثاني عبد الله الصنابحي ويقال له هو عبد الله الصنابحي وهو راوي هذا الحديث وحديث آخر سيأتي عند الإمام مالك في حديث رقم 563 حديث آخر سيأتينا وفيه عبد الله الصنابحي qaala alimaamu albulqiiniyu waclam annii dafirtu biriwaayatin qaaticatin linnisaac musarixatin biاssamaac tadharu biha sixatu almasaalik wa dafcu alwahami can maalik dakara alimaamu axmed bnu xambal alxadiida alaatiya fii raqam hamsamiya alaaa wasitiin wa saraxa asunaabixiyu fiiha biاssamaaci min annabiyi sala allahu alay wasalam idan fii hada alxadiid الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح يصرح هذا الصنابحي بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت رسول الله فهل يقول تابعي سمعت رسول الله لا يمكن وفي هذا الحديث عن عطاء بن يسار قال سمعت عبد الله الصنابحي يقول samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul fadakara alxadiid qaala albulqiniyu wahadihi اriwaayaة alatii saaqaha alimaamu axmed isnaaduha صaxiix uma qaal wma kana albukhaariyu aqdama calى twhiimi man taqadama ila bidanni ana almadkuura huwa saaxibu abi bakrin الصidiiq wahuwa almashhuur bالsunaabixiyi wasmuhu cabduraxmaan bn cusaylata وكنيته أبو عبد الله فاعتقد الوهم بهذا الطريق وسبقه إلى هذا علي بن المديني والبخاري تابع في ذلك شيخه علي بن المديني ثم قال البلقيني وإذا اجتمع مالك ويحيى بن معين وزهير بن محمد على إثبات سماع عبد الله السنابحي وأنه صحابي kaana alأkhdu bidalika mutacayinan liziyaadati اlcilmi maca alxifdi wاlitqaan wa kana dalika muqadaman calى man banaa mujarada danni min gayri wuquufin calى tasriixin biاsamaac wa min huna yanqaطicu الniزaac idan cindana ثalaaثة والثالث هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة يروي عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق والخلاصة أن صنابحة ثلاثة اثنان صحابيان الصنابح بن الأعصر ها ومن وعبد الله الصنابح cabdاllahi asnaad wayuqaalu lahu siin bisiin wayuqaalu lahu abu cabdillaahi asnaabqi walam yahim alimaamu malik fii qowlihi cabdullaahi assunaabixi idan qowl imaam malik fii hada sanad cabdullaahi assunaabixi saxiixun bariiءun min alwahmi aladii nasabahu ilayhi alimaamu اlbukhaari wa cali bnu اlmadini wahaalif taabiciyun kaada an yakuuna saxaabiyan sabaqathu alsuxbatu bikhamsati ayaam faqad ayib idan cabdullaahi assunaabixi saxaabiyun waman qaala min almucalliqiina calى bacdi nusakhi اlmuwaطa ina hada alxadiida daciifu mursal faqowluhu marduud wa huwa صaxaabiyu jaliil wa huwa yusarixu fii xadiidin saxiix biannahu samica rasuula allahi sala allahu alay wasalam idaa tawada'a alcabdu almu'minu madmada kharajat alkhataayaa min fiihi idan idaa tamadmada kharajat alkhataayaa alatii iktasabahaa bifiihi waida stanhara kharajat alkhataayaa min anfihi faidaa gasla wajhahu kharajat اlkhaطaaya min wajhihi xataa takhruja min ashfaari caynayhi wa huna yaquulu alxaafiظ abu cumar ikhtalafa ahlu اlcilmi fi xukmi almadmadati wاlistinshaaq famalik wالshaafici waasxaabuhuma yaquuluun almadmadatu wاlistinshaaqu sunna laysa bifardin laa fi اljanaabati walaa fi اlwudu وبذلika qاla محamed بن جرير الطبري وهuوa qول الأwزاعي والlayث بن sacdi وruوya عن الxasن البصري والزهري وربيcة وyaحيى بن سعيد وqتاadة والxkم بن cتaybة faman توضأ وtarakahma وصلى falaa إعاadaةa عalayhi cinda waaxidi min haؤuلاء إذا أkثر أهل العلم عlى أن المضمضة والاstinshاaqa sun waqaala abu xaniifa waasxaabuhu wاthawri humaa fardun fi اljanaabati sunat fi اlwuduء yufariquun alxanafiyatu yufariquun wamacahum alimaam thawri fi fii usl اljanaabati wاlwuduء fayaquuluun inahumaa fardun fi اljanaabati faman kana yagtasilu min aljanaabati falaa budda lahu min almadmadati wاlistinshaaq fain tarakahumaa fii quslihi min aljanaabati wasallaa acaada kaman taraka lumcatan waman tarakahumaa fii wuduu'ihi wasallaa falaa icaadata calayhi wa qaala isxaaq bnu raahuuya wa axmed bnu xambal wagayruhum min ahli اlcilmi humaa fardun fi اlgusli wاlwuduu'i jamiican idan imaam axmed yaraa anahumaa fardun uma dakara alimaam abu cumar الاxtijaaجa واlاstidlaala لkuli waaxidi min haؤulaaءi الfuqahاء fي ma dahaba ilayhi wma rajaxa شhayئa wالظaahir أnahmaa sunaة لأnahmaa lam yudkaraa fي kitaabi الlah wain kana rasuulu salى اله عl slm kaana yatamadmad wayastanshiq ayb masأala أخrى qaaluu faإida gasla wجهhu kharaجat الkhaطايا min wجهi xatى تkرuجa min taxti أشhفاar caynayhi wاlأشhفاar jamcu shafri أw shufri wa hiya ashfaaru aw jawaanib alcayn washacru aladii yanbutu fi اljfaan yuqaalu lahaa hudbun washafru aw shufru hiya alajfaan ajfaanu cayn faidaa gasla wajhahu kharajat alkhaطaayaa min ajfaani caynayhi faidaa qasara yadayhi kharajat alkhadaayaa min yadayhi xataa takhruja min taxti adfaari yadayhi faidaa masaxa bira'sihi kharajat alkhadaayaa min ra'sihi xataa takhruja min udunayhi qaala bacduhum ina hada alxadiid daliil fiihi daliilu calaa ana aludunayn min alra'si liannahumaa udiifa maca alra'si waqiil idaa masaxa kharajat alkhadaayaa min udunayhi idan aludunaani min الرأس faإida qasla rijlayhi kharajat الkhaطاaya min rijlayhi xatى تkruجa min taxti adfaari rijlayhi idan hadihi alkayfiya min alwuضوء إida tawadaأa biha الإnsaan faإnahu yakruج min jamiici dunuubihi wa hadihi الdunuub alatii تغfaru lahu bاlwuضوء inama hiya صغaaئr kama sayaأtي uma kaana mashhu ila lmasjidi wa salaatuhu naafilatan lahu kaanataa almashhu ila almasjidi wa salaatuhu naafilatan wa ziyaadatan bacda gufraani dunuubihi wa tacarada alimaam abu cumar limas'alatayni qaala fiihima annizaacu qaala bacdu ahli اlcilmi ina haadatani almas'alataani بعض أهل العلم إن هذتان المسألتان لها أو لهما علاقة بهذا الحديث المسألة الأولى هذا الماء الذي توضأ به الإنسان يقال له الماء المستعمل فهل يجوز الاستعمال أو التطهر بالماء المستعمل الذي توضئ به فقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا يتوضأ به ومن توضأ wayatayamamu waajiduhu liannahu laysa biwaajidin maa-an imaamu shaafici wa abuu xaniifa wa asxaabuhumaa yarawna ana hada almaaa laa yustacmalu marata ukraa fi طahaarati laa fi lwuduu'i walaa fi lgusli ayb wa ama alimaamu malik faqaala laa yatawada'u bihi ida wajada gayrahu min almaa'i walaa khayra fiihi uma qaala ida lam yajid gayrahu tawada'a bihi walam yatayammam liannahu maaun taahirun lam yugayirhu shayun imaam malik yaquul laa yatawada'u bihi laakin ida lam yajid maan aakhara fainahu laa yatayammam bal cindahu maaun taahirun yastacmiluhu wayatawada'u bihi wa qaala abuu hawr wa daawuud alwuduءu bilmaai lmustacmal jaa'iz liannahu maaun طaahir laa yandaafu ilayhi shay fawajaba an yakuuna muطahiran liطahaaratihi waliannahu laa yudaafu ilaa shayin wa huwa maaun muطlaq waxtajuu biijmaaci اlummati calaa طahaaratihi ida lam yakun fii acdaaءi mutawadi'i nijaasatun وإلى hda ذahب أbو cabdاللahi الmarwaزي محamed بن نصr وmin xujatihim يقول أبو عمر وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل إذا ثبت هذا عمن من الصحابة ها؟ عن ثلاثة من الصحابة علي ومن ها عبد الله بن عمر ومن وأبو أمامة هؤلاء استعملوا الماء الذي كان يقدر من اللحية فمسحوا به فمسحوا بها رأسهم أو به رأسهم وهذا دليل على أنه لا بأس باستعمال الماء الذي استعمل في فرض الطهارة ونفل الطهارة لأنه ما زال ماء نظيفا طاهرا المسألة الأخرى مما تتعلق بهذا الحديث قال بعض المنتمين إلى العلم إن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة إذا بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث يدل على أن الذنوب الكبائر والصغائر تكفر بالوضوء وبغير الوضوء من الطاعات واحتجوا بظاهر حديث الصنادقي هذا وبمثله من الآثار وبقوله صلى الله عليه وسلم فما ترون ذلك يبقي من درنه وما أشبه ذلك قال أبو عمر وهذا جهل بين إذن الكبائر تحتاج إلى استغفار وتوبة ولا يمكن أن تغفر بهذه الطاعات وإنما تحتاج إلى توبة واستغفار وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuuna fii aayin kahiirin min kitaabihi wlow kaanat الطahaaraةu والsalaaةu وأعmaalu الbiri mukafiraة lilkabaa'iri wاlmutaطahiru الmuصlii غayru daakirin lidanbihi الmuubiq walaa qaasidin ilayhi walaa xadarahu fii xiinihi dalika الnadamu عalayhi walaa khaطrat khadiئathu اlmuxiidaة bihi bibaalihi lamaa kaana liأmri اllahi عaزa wajala bالtowbaةi macna لو كانت كل الذنوب الكبائر والصغائر تغفر بهذه الطاعات lamaa kaana liamri illaahi bitawbati macna liannahu laa xaajata ila tawbati xiinaidin walakaana kulu man tawada'a wasallaa yushhadu lahu biاljannati biihri salaamihi min asalaati wain irtakaba qablaha maa shaءa min almuubiqaati alkabaa'ir wahada laa yaquuluhu axadu miman lahu fahmu صaxiix waqad ajmaca almuslimuun calى ana towbata calى danbi fardun wاlfuruudu laa yasixu adaءu shayin minha ila biqasdin waniya واعtiqaadi an laa cawdata faama an yusaliya wahuwa gayru dakirin lima اrtakaba min alkabaa'ir walaa naadimin calى dalika famuxaalu wqad qaala salى اlه alay slam annadamu tawba waqaala salawaat اlkhams wاljumcatu ila jumcati kafaaraة lima baynahuna ma jtunibat اlkabaa'ir idan kulu hadihi aطaacaat inamaa tukafiru sagaa'ir wاlkabaa'iru baaqiyaة fi dimati اlinsaan walaa yumkin an tugfara ila bitawbatin صaxiixatin mustawfiyatin lishuruuطiha qaala abu cumar waqad kuntu argabu binafsii can hada alkalaami fi hada albaab lowlaa qowlu dalika alqaa'il wakhashiitu an yagtara bihi jaahilu fayanhamika fi lmuubiqaat itikaalan calى annaha tukafiruha asalawaat alkhamsu duna alnadami waatawbati نكتفي بهذا القدر هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم